ku tacalluq leh oo bimacnaa waxa weeye cilmiga ku dadaalaysa laakiin haddii alfaaddeedu kooban tahay oo mas'ale sahlan ay tahay oo la fahmi karo oo xagga fahamka ka fudud erayadeeduna ay yihiin erayo khulaaso ah oo aan fara badnayn waxay keensanaysaa in markaa la fahmi karo bimacnaa ciddii loo sheegaaba ay qabsan karto ama ha ahaato qof wax u bilaaban yahay ama yaynay ahaan risaalada waxaa la yidhahdaa alqawaacid alarbaca ayaa la yidhaahdaa marka risaaladaas baynu doonaynay inaynu bal macnayaasheeda wax ka yara tilmaano aynu wax ka yara biniixinno aynu isu yara tilmaano afar qaacidayna ku saabsantahay sida cunwaankeedaba laga garanayo laakiin waa afar qaacido oo muhim ah afar qaacido oo muhim ah weeyaan marka waxaa loo baahan yahay in la dhuuxo qawaaciddaas baa loo baahan yahay xaqiiqatan dee kutubta ictiqaadkuba sharaxunbay isaga tahay oo yacni xagga haddii laga eego macaanidan iyadoo balballaadhan baa kutubta kale laga helaya laakiin weli sheekh yacni ku gaar yeelay sharax marka ama tacliiq yacni muhima ku gaar yeelay ma arag ama ma taalacan waase laga yaabaa inuu jiro saas aawadeed insha allahu tacaala wixii markaa iiga muuqda ayuun baan insha allahu tacaala inaan ka tilmaamo aan ku dadaalayaa inaan badiyo hadalkana markaa saa uma jeclin bismi illaahi araxmaan araxiim as'al allaha alkariima raba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi اddunya waalaakhira waxaa alifay risaalada ashaykh moxamed ibn cabdilwahaab ibnu sulaymaan ibnu caliyin sheikhaas baa yani alifay altamiimiyi uma alwuhaybiyi marka rasaaisha uu alifay rasaaishiisana waxaa lagu yaqaanaa suhuula oo bimacnaa caamada iyo yani dalabatulcilmigu inay si isku mida u fahmi karaan yani ayaa rasaaishiisa lagu yaqaanaa marka waa risaalo saas ah tawxiidkiina ku tacalluqda afar qaacidana ku saabsan shiikhaasina uu alifay marka waxa uu yidhi musanifka kitaabka alifay raxmat ullaahi calayhi as'l اllaha alkariima raba alcarshi alcadiimi an yatawallaaka fi اdunya walaaakhira ilaahay waxaan weydiisanayaa oo ka baryayaa alkariima ilaahay markaa sharafta lahaa ee deeqsiga ahaaday raba alcarshi alcadiimi <clears throat> carshiga kii u saaxiibka ahaa erayga rab waxaa loo isticmaalaa laba macne in looga jeedo rabbi bimacnaa khaaliq iyo in looga jeedo rabbi bimacnaa saaxib labadaa macnaa loo isticmaalaa marka hadda labada macne iyo maa loo jeedaa ma waxaa loo jeedaa khaaliq alcarshi mise waxaa loo jeedaa saaxib alcarshi labadaba lafdigu waa aqbali karaa hase ahaatee sidaa markaa raajixa ah waxaa loo jeedaa saaxib alcarshi in sidaa loo jeedana waxaa u daliila dul carshi ayaa soo aroortay oo ilaahay inoo sheegay marka dul carshina waxay tahay lafdi sariix ku ah duuda bimacnaa saaxib in loo jeedo sidaas aawadeed lafdigaasi isagaan labada ixtimaal gelayna mid ku cad ayuu markaa macnihiisu soo arooray marka labadii macne ee lafdigu aqbalaya mid bay u cayintay oo wuxuu markaa yani naskaa kale uu u cayimay in saaxib looga jeedo kii carshiga u saaxiibka ahaa bimacnaa taana waxay ishaaraysaa in waxa weeye carshiga ilaahay ka koreeyo istiwaagii bay tilmaamaysaa <clears throat> yacni kelimaadkan ama alfaadani ay tilmaamayaan rabbalcarshi alcarshi markaa waxaan weydiisanayaa ilaahay baan weydiisanayaa rabba alcarshi ilaahaasoo kii carshiga u saaxiibka ahaaday bimacnaa ka carshiga ka koreeyey ee alcadiimi yani marka carshigaasoo kii weynida lagu sifeeyey ahaaday bimacnaa carshigii baa la sifaynayaa ee waxaa lagu sifaynayaa bilcidam ayaa lagu sifaynaya an yatawallaaka fi dunya waalaakhira inuu markaa kaa weli yeesho oo bimacnaa kuu gargaaro oo ku ilaasho oo kuu nusreeyo oo ku waafajiyo fi dunya waalaakhira baacadiisa bidunyaa adduunyada gudaheeda iyo walaakhirati aakhiro gudaheedaba marka adduunyada yacnii sida uu ilaahay uga weli yeelanayo waxaa soo gelaysaa inuu khayrkii iyo daacaadkii waafajiyo waxaa kaloo soo gelaysa inuu waxyaalaha sharka iyo dhibaatada ka ilaaliyo ayaa soo gelaysa oo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka uu ka ilaaliyo waxaa kaloo markaa soo gelaysa nusrada iyo gargaarka uu nusriniy intuba waa soo gelaysaa wakadalika markaysa waxa marka acmaashiisa iyo ducadiisa iyo inuu aqbalo qudhiisu wuxuu kami qudheedu waxay ka mid tahay tawalliga ilaahay ka weli yeelanaya adduunyada aakhirana inuu kaa weli yeesho oo bimacnaa uu kaa ilaaliyo cadaabka iyo waxa weeye argagaxa weyn iyo markaysagaa fazacu lakbar iyo yacni inuu kaa ilaasho ou ku ilaaliyo yacni kugu arsaaqo raxmaddiisa iyo raalli ahaanshihiisa yacni markaa tawalliga uu ilaahay ka weli yeelanayo umurahasaa soo geliya <coughs> wakadalika marka aakhira waxay ad iskaga jirtaa waxa aakhira hadda ku jira markaa barzakhi laftiisu waa ku jira oo inta xabaalaha lagu jiro aakhirun bay markaysa waxaad markaa yani xisaabsan tahay mar haddii aan saddex manzilo la sheegin laba un la tilmaamay daarta adduunye iyo ta aakhiro yacni barzakhi wuxuu ka mid yahay ta aakhiro ayuu ka mid yahay wa an yajcalaka iyo inuu kaa yeelo ayaan ilaahay ka baryayaa mubaarakan mid la barakeeyey inuu kaa yeelo aynamaa kunta yacni meel kastaad ku sugan tahayba inuu ilaahay ku barakeeyo khayrkaaga badiyo wa an yajcalaka iyo inuu markaa kaa yeelo miman ida ucطiya shakar yacni mid waxa weeye yacni mid ka mida kuwa haddii wax la siiyo shukri naqaya wa an yajcalaka miman ida ucطiya shakar yani markaa inuu kaa yeelo mid haddii waxa weeye wax la siiyo shukri naqaya waida btuliya sabr haddii la imtixaano musiibo lagu imtixaanana sabraya waidaa adnaba istakfar hadduu dembaabana ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya waxa uu sheikhu kusii daray ducadii uu qofka markaa risaaladan akhrisanaya ama daalacanaya uu u ducaynayey inuu ilaahay khayrkiisa badiyo barakada waxaa la yidhahdaa khayrka faraha badan leh ee daa'imka ahe sugan baa la yidhaahdaa saas aawadeed baa yacni marka la yidhaahdo barka waxaa laga tilmaamaya meelaha biyuhu ku sugnaadaan innaguba waan idhahnaa berked baynu idhaahnaa marka maxaa loogu magacaabay sugnaanshaha ay biyuhu ku sugnaanayaane ku daa'imayaan baa loogu magacaabay barakadu waa khayrka badan ee daa'imaya ayaa la yidhaahdaa khayrka badan ee daa'imaya ayaa la yidhahdaa marka cidda wax barakaysaana waa allah ilahay baa wax barakeeya marka waa duco wanaagsan waa an yajcalaka mubaarakan aynamaa kun aynamaa kunta meel kastaad ku sugan tahayba ilaahay inuu ku barakeeyo ayaan ilaahay kaaga baryaya wajcalanii mubaarakan aynamaa kuntu waa tii markaa ambiyadii ilaahay qaarkood waatay yidhaahdeen ilaahay wuxuu iga yeelay mid yacni la barakeeyey meel kastaan ku suganahayba marka waa shay yani markaa yasiran maaha waxaan kaloo ilaahay kaaga baryayaa buu yidhi inuu kaa yeelo mid haddii wax la siiyo oo bimacnaa nicmo la siiyo shukri naqaya haddii la imtixaanana sabraya oo imtixaanka hadda waxaa loo jeedaa musiibadaa loo jeedaa yani imtixaanka xagga khayrka iyo xagga sharka ama xagga masaa'ibka iyo xagga nicmada mid waliba imtixaan waa noqdaa wanabluukum bilkhayri washari fitna yani waxa weeye waa idinku imtixaanaynaa yani waxa weeye khayrka iyo nicmooyinka ah iyo sharka ayaanu idinku imtixaanaynaa buu ilaah yidhi marka mid walba ibtilaa waa lagu magacaabay laakiin maxaa haalib ah haddii ibtilaa la ilaaqo waxaa haalib u ah xagga masaa'ibka iyo sharka ayaa haalib u ah sidaas aawadeed ayuu wuxuu qaabilsiiyey idaa ucطiya shakar iyo waida btuliya sabr labadaasuu isqaabilsiiyey labadana waa tii xadiidkii صaxiixa ay ku soo aroortay nebigu salى اllahu alayh wasalam inuu yihi cajaba liamri اlmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr yacni arrinka qofka muuminka amarkiisa iyo sha'nigiisa xaalkiisaa la yaab leh arrinkiisa dhammaantii khayr buu u leeyahay in asaabathu saraau shakar fakanat fakana khayran lah fakanat khayran lah haddii waxa weeye nicma ay haleesho waa shukri naqaa khayr bay u ahaataa haddii marka waxa weeye wain asaabathu daraau sabr hadday dhibaata haleeshana waa sabraa taasina khayr bay u ahaataa marka arrinkiisu waxa weeye saasuu wada khayr u yahay marka waxa weeye arrinka acjabta leh ee bimacnaa waxa weeye wanaag la wanaajisanayo darteed buu nebigu ugu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam in yacni markaa arrinkiisu uu la yaab leeyahay saasuu ugu tilmaamay marka yani kuwaa inaad ka mid noqoto ama kuwa kaa inaad noqoto baan ilaahay kaaga baryaya oo kaa yeero waidaa adnaba istakfar yani dembiga muxuu xusay oo bimacnaa dembiga inuu kaa ilaaliyo muxuu ilaahay uga baryi waayey yacnii dembi qofku waanu ka baxsan karaynin sababta uu yidhi waidaa adnaba istakfar uu yidhi waxa weeye qofku ilaaba ilaa waa dembaabaya kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun sida waxa weeye xadiidkii ku aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi culamada qaarkood ay taxsiiniyeen yacni waxa weeye bini aadamka dhammaantii waa mid dembaabaya yani waana dembi badan yahay cidda markaa dembowdana waxa ugu khayr badan cidda waxa weeye tawbad keentee istikfaar la timaada ciddaa tawaabintee toobadkeen ka badan ayaa ugu khayr badan sidaas aawadee istikfaarka loogama jeedo in afka inuu ka yidhaahdee tawbad shuruuddeedii dhammaystiratay baa muraadka looga jeeda ay tahay saas aawadeed baa laga soo naqliya xasanulbasri oo taabiciintii ka mid ahaa inuu yidhi istikfaarunaa yaxtaaju ila istikfaar yacni dembi dhaaf dalabka yagu aan ilaahay istikfaar weydiisanayna laftiisaa wuxuu u baahan yahay in ilaahay istikfaar aanu ka weydiisano oo halka la yidhaahdo alla barigeenni maka yacni alla barina waa noocaas wey bimacnaa waxaa weeye toobadkeenkeennii lafteedii baa si quman aynan oo bimacnaa macaasidii iyo xumaantii innagoo ku jira ayaynu marka astakfirullah afka ka odhanaynaa qalbigiina marka aynu ku negnahay macaasidii iyo xumaantii taasina waxay noqonaysaa waxa weeye inaynay istikfaar quman oo saxan aynay ahayd marka hadda istikfaarka waxaa looga jeedaa istikfaar iyo tawbadkeen shuruudihiisii dhammaystirtay ayaa laga tilmaamaya waxa uu yihi sheikhu asalu allaha alkariima ilaahay baan weydiisanayaa alkariima ilaaha deeqda badan raba alcarshi alcadiim ilaahaasoo ahaaday kii carshiga u saaxiibka saaxiibkaa ah. carshigaasoo alcadiimi kii weynaa ahaaday an yatawallaaka inuu adiga kaa weli yeesho oo bimacnaa ku ilaaliyo kuu gargaaro fi dunya adduunyada gudaheeda iyo waalaakhirati aakhira gudaheedaba iyo wa an yajcalaka iyo inuu kaa yeela ayaan ilaahay weydiisanayaa mubaarakan mid la barakeeyey aynamaa kunta meel kastaad ku sugnaataba wa an yajcalaka iyo inuu kaa yeelo miman idaa ucطiya shakar mid haddii waxa weeye wax la siiyo shukri naqaya oo aan ka abaalka darayn shukriguna waxa weeye wuxuu ka dhacaa saddexda xubnoodba waa ka dhacaa bimacnaa qalbiga iyo afka iyo jawaarixda dirkaba waa ka dhacaa dirkaba waa ka dhacaa oo xamdiga iyo shukriga yacni cumuum iyo khusuus min wejhina ayaa u dhexeeya mid weliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay waxaa la yidhaahdaa ashukru acamu aalatan wa akhasu sababan shukrigu haddii la eego xagga aaladda uu ka dhacayo bimacnaa xubinta uu ka dhacayo isagaa xamdiga shukrigu isagaa xamdiga ka caamsan aaladda uu ka dhacayo marka la eego oo xamdigu wuxuu ka dhacaa uun afka laakiin shukrigu muxuu ka dhacaa afka waa ka dhacaa qalbigana waa ka dhacaya xubnaha daacaadka lala imanaya ficliga ahina yada lafteedu waa shukri اعملوا آل daawuuda shukra iyo afala akuna cabdan shakuura yani waxay noqonaysaa waxa weeye shukri naq baa looga jeedaa shukri naqaas waa daaca la samaynayo daaca la samaynayo marka waxaa la yidhaahdaa ashukru acamu aalatan wa akhasu sababan waxaa laga tilmaamaya shukrigu nicmo sababteedu buu ku yimaadaa shukrigu nicmo sababteed buu ku yimaadaa marka xagga sababta waa khaas oo xamdiga waa ka khaasan yahay xagga laakiin xubinta iyo aaladda uu ka dhacayo waa caam yani shukrigu waa caynkaas xamdigu waa sidaa cagsigiisa xamdiga maxaa la odhanayaa alxamdu acamu sababan wa akhasu aalata xamdigu isagu xagga sababta haddii laga eego waa ka caamsan yahayo nicmo qofka ku cusboonaatayna yani waa ka xamdi naqi karaa iyadaa nicmaba marka aan aanay ku cusboonayn oo nicmo markaa cusuba kusoo dariday ayna jirinna waa xamdi naqi karaa mid walba marka xagga sababta xamdigaa camsan laakiin xagga aaladuu khaas yahayoo isagu carabkunbuu ka dhaca marka cumuumun wa khusuusun min wajhin ayaa u dhaxeeya eh, yani shukriga iyo xamdiga waida btuliya sabr haddii la imtixaanana markaa mid sabraya ilaahay ha kaa yeelo saas aawadeed yani waxay odhan jireen yani ahlucilmiga qaarkood allahuma laa tabtaliina waida btalaytana fasabirna ilaahu marka hore hana imtixaanin oo bimacnaa balaayaha nagu sallid laakiin hadday beleduba nagu timaado oo ay naguba dhacdo na sabirsiiyo sabir nagu arsaaq sidaas iyadaabay ku ducaysan waidaa adnaba istakfar hadduu dembaabana yani markaa mid yani ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo bimacnaa ka toobad keenaya ilaahay ha kaa yeelo fa inna haaulaa'i athalaata cunwaanu sacaadati maxaa yeelay kuwaa saddexdaa umuurood waxay yihiin liibaanta yani cunwaankeedi weeye bimacnaa cunwaanka waa shayga waxa ugu horeeya ayaa la yidhahdaa iminka darsigu mawduuca uu ku saabsan yahay cunwaan baa la yidhahdaa cunwaan iyo cinwaan labadaba waa la yidhaahdaa wadamu afsaxu in la dameeyo ayaa markaysagaa fasaaxo badan laakiin cinwaanna waa la yidhaahdaa marka waxa weeye cunwaanka shaygu waa waxa ugu horeeya ayaa la yidhahdaa marka liibaanta horteed yani waxa ugu horeeya liibaanta if iyo aakhiro lagu liibaanayo waa in addoonka intaa la waafajiyo oo haddii nicmo uu nicma ay haleesho uu nicmadaa ka shukri naqayo oo haddii dhibaata ay haleesho dhibaatadii uu ku sabrayo oo haddii waxa weeye uu dembaabo uu ilaahay u toobad keenayo istikfaar weydiisanayo taas ayaa liibaanta ugu horraysa dadka qaarkood baa waxaa dhacda waktiga nicmada inay ilaahay ka abaalka daraan oo waktiyada waxa weeye yacni dhibaatadu ay haleesho ayay waxa weeye shareecadii ka laabmayaan waktiyada dhibaatadu haleesho qaar baa ilahay yani markaa yani markaa diidaya oo shareecadiisii markaa ka laabmaya qaar kalena waa cagsiga marka dadka qaarkood cibaadadoodu waxay ku gaar tahay waktiga rakaaga iyo barwaaqada qaarna waxay ku gaar tahay waktiga yani waxa weeye dhibaatada ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة بمعنى waxa laynagu tilmaamay kuwaasoo kale waktiyada dhibaatada yani waxa weeye waa markaysa waxaad markaa waa gadoomaya oo dariiqii xaqa haysan maayo laakiin waktiga nicmada uu ku sugan yahay buu ilahay caabudaya qaar kale waa sidaa cabsigiisa muxuu samaynayaa faidaa uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi ka cadaab illah marka waxa weeye labada xaalba qofka in daacadii la waafajiyaa waa shay maxmuuda yani markaa wanaagsan ilahay anaga yeelo kuwa marka waxa weeye haddii uu ilaahay nicmo siiyana shukri naqaya hadduu markaa yani dhibaato markaa la imtixaano la dhibaateeyana kuwa sabraaya hadday dembaabaana ilahay dembi dhaaf weydiisanaya اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده waxaad ogaataa oo aqoonsataa arshadaka allaahu ilaahay ha kugu hanuuniyo liaacatihi aacadiisa ha kugu hanuuniyo bimacnaa ha ku waafajiye rushdiga waxa uu aacada ugu qaydayaa bimacnaa rushdiga wuxuu noqdaa rushdu markaa yani markaa dunya iyo rushdu waxa weeye diin in xagga diinta markaysagaa qofku uu rashiid ka noqdo bimacnaa uu hanuunsan yahay oo shareecadii uu ku hanuunsan yahay iyo inuu masaalixdiisa dunyawigaa ku hanuunsan yahay inuu masaalixdiisa dunyawigaa ku hamiigsan yahay markaa si aan loo qaadin masaalixi dunyawiga in loo jeedo ayuu yidhi arshadaka allaahu liaacati ilaahay aacadiisa ha kugu hanuuniyo oo bimacnaa ha ku waafajiyo ee waxaad ogaataa ana alxaniifiyata millata ibraahiima in diinta marka waxa weeye xaniifiyata iilasho ay baail oo dhan iyo shirka oo dhan ka soo iilanayso loo nisbeeyey millata ibraahiima oo miladii ibraahiim ahaatay diintii ibraahiim ahaatay an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabuddo waxdahu xaaluu ilaahay keligii yahay oo aad cibaadada isaga ku gaar yeeliso mukhlisan xaalaad adigu tahay mid ku gaar yeelaya lahu isaga ilaahay addiina cibaadada diinta hadda waxaa looga jeedaa cibaadadaa looga jeedaa kamaa qaala tacaala siduu ilaahay uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinka ma abuurin iyo walinsa insiga toonna ma abuurin jin iyo insi toonna ma abuurin yacni lishayin min alashyaai uma abuurin ilaa liyacbuduuni inay aniga i aawadeed mooyaane wax kale uma abuurin faidaa carafta ana allaha khalaqaka licibaadati mas'alada koowaad ee uu inoo sheegay waxaa ka muuqata sida shiikha lagu yaqaano in markaa duco uu u ducaynayo cidda markaa risaalada markaa akhrisata raxmadda uu naxariisanayo waxa weeye dadka oo khayrka uu la jecel yahay ayay markaa ku tusinaysaa marka waxa weeye waxa uu yidhi xaniifiya yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku bucidtu bilxaniifiyati samxa xadiidkaasaa markaa u asalah aayaadka qur'aankana waata ibraahim uu ilaahay ku sifeeyey inuu ahaa markaa xaniifan aayaad badan oo mutacadid oo kala duwan ayuu ilaahay ku sifeeyey nabiyullaahi moxamedna sala allahu alayh wasalam waxaa lagu yidhi miladii ibraahim raac an ittabic millata ibraahiima miladii ibraahim raac baa lagu yidhi saas si leeg nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam bucidtu bilxaniifiyati samxa tii xaniifiyada ahaydee bimacnaa shirki oo dhan ka soo iilanaysay ee samaaxadana badnayd ee fududayd taasaa layla soo diray caynkaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa xaniifiyadaas oo milladii ibraahim ahaatay waa inaad allah oo keliya caabuddo oo aanad yacni cid kale la wadaajin cibaadada cibaadaduna waa xaqu ilaahay gaar u leeyahay oo aan axad in lala wadaajiyo rabbi aanu raalli ka ahayn sidaas yadaa weeye markaasuu wuxuu sheikhu soo qaatay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun kitaabkii horena waa ku aragnay aayaddaas waynu ku tilmaannay haddaynu hal tafsiir baynu markaa marray haddaynu tafaasiir kale aynu ishaaro hadda culammada qaarkood waxay ku fasireen in looga jeedo aayaddu cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu aayaddu waa caan bay yidhaahdeen lafdigeedu macnaheedu si khaas buu u dhacayaa oo muraadka laga tilmaamayaa waxay tahay jinka iyo insiga muslimiinta ah ee bimacnaa waxa weeye mu'miniinta ah waxaan u abuuray waxa weeyaan oo keliya inay aniga icaabudaan ama waxa weeye kuwa gaalada ah iyaga waxa loo abuuray dee inay markaysaa waxan markaa xumaanta iyo gaalnimada ay la yimaadaan si ay naarta u galaan taas macnahaasna culamada qaarkood baa ku fasiray oo waxay u moodeen muraadka liyacbuduuni laamu tacliilka meesha ku jira iraadada laga fahmayo inay tahay iraada qadariya maadaama iraada qadariya ay tahay waxay yidhaahdeen macnaha ay ka fahmeen iraada qadariya maadaama ay u fahmeen ayay waxay yidhahdeen cidday cibaadadu ka dhacday ayuunbaa cibaado loo abuuray ama ciddii ayna cibaado ka dhicin ee ilaahay keligii aan caabudin ee cid kale ilaahay la caabuday ama ka gaalowday yada cibaado looma abuurin maxaa loo abuuray waxaa loo abuuray markaysagaa shar iyo gaallimaa loo abuuray oo maxaa loo cuskanayaa in la yidhaha shar iyo gaallimaa loo abuuray dee waxaa loo cuskanayaa bay yidhaahdeen maadaama uu ilaahay inoo sheegay inuu ciduu naar u abuuray ay jirto walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalinsi oo maadaama la sheegay dad badan oo jahannamo loo abuuray inay jiraan jahannamo camalkeediina in loo abuuray laasimsanaysaa oo markay saxaabadu yidhahdeen kitaabkayga ma iska tala saarannaa oo camalka ma iska daynaa waxau idhi icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah kii shar loo abuuray sharkaa loo fududaynaya kii khayr loo abuurayna khayrkaa loo fududaynaya marka maadaama xadiidkaa saxiixaynka uu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ee saxiixa ku jira uu nebigu yidhi icmaluu fakullun muyasarun limaa khuliqa lah waxaa laga fahmayaa in dadka wax kala duwan loo abuuro qaarna shar loo abuuray qaarna khayr loo abuuray kii khayrka loo abuuray khayrkii baa loo fududaynaya kii sharka loo abuurayna sharkaa loo fududaynaya taasi waa qowl qowl labaad waxa uu leeyahay waa in la yidhaahdo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun macnaha laga tilmaamayaa ilaa liyacbuduun ay ilaa liaamurahum bilcibaada waana sida cali bnu abi aalib iyo laga soo naqliyey inaanu cibaado amro oo takliif saaro oo markaysaga xn awaamir iyo nawaahi takaaliiftaa inaan saaro ayuun baan u abuuray oo macnaheedu uu noqonayo ibtilaa baa loo abuuray khalaqa almawta waalxayaata liyabluwakum yacni maxaa geerida iyo nolosha loo abuuray yacni waxaa loo abuuray waxa weeye liyabluwakum si uu idiin imtixaano imtixaankaasi waa maxay liyabluwakum ay bitakaaliif takaaliiftuu idinku imtixaanayaa waxbaa laydin amrayaa waxna waa laydinka nahiyaya marka waxa weeye takliifkaasi waxa weeye takaaliiftaa laydin saarayaa waa ibtilaa marka imtixaanka caynkaasa ayaa laydin abuuray aayaadkii kale ee tilmaamayey in imtixaan loo abuuray ee liyabluwakum ku soo arooray ayaa macnaheeda waadixinaya oo la macnaa bay yidhahdeen kaasina waa qowl kale oo labaad qowlka kale ee saddexaad waa qowlkii usuulu halaasaha aynu ku sheegnay oo ah in la yidhaahdo yacni aayaddu waa caam cumuumkeeduna waa sideeda cumuumkeeda muraad ah laakiin macnaha laga tilmaamaya laamu tacliilka iraadada laga fahmayaa waa iraadawaa iraada sharciya laa iraada qadariya iraadada markaa yacni qadariga abaynay ah laazim tahay ilaaba ilaa inay dhacdo laakiin iraadada sharciga ahi inay dhacdaa ilaaba ilaa laazim ma aha sidaas aawadeed ayaa waxa weeye tafsiirka saddexaadna uu sidaas yahay marka adigu saddexda qawlo qawlba yani waxay yihiin saddex qowl oo markaysaga yani wajiiha ama markaas suuragal ah ayay yihiin oo ayaddu ay ixtimaalayso waana iswaafaqi karaan qaarkoodo yani laba qowl qawlka tilmaamaya waxa weeye cibaado inaan amro ayaan u abuuray iyo qawlka tilmaamaya waxa weeye yani cibaado inay aniga i caabudaan anoo uga jeeda bimacnaa iraadaduna sharciyo tahay baan u abuuray labadaa macne ma kala foge waa laba macno oo iswaafaqaya waa laba macne oo iswaafaqaya weeyaan <clears throat> markaas sidaas yadaa weeye ilaa liyacbuduuni muraadka laga fahmayaa cibaadadaasi inay tahay mid ilaahay loo gaar yeelayo ayaa laga fahmaya wa ilaa cibaado ilaahay la caabuday kayrkiina laga caabuday cibro ma laha oo wax tixgelin la yidhaahdo iyo ammaana iyo sawaaba ma laha faidaa carafta ana allaha khalaqaka haddaad garatay inuu ilaahay ku abuuray licibaadatii cibaadadiisana kuu abuuray faaclam waxaad ogaataa ana alcibaadata laa tusamaa cibaadatan inaan cibaadada cibaado lagu magacaabin ilaa maca tawxiid iyadoo tawxiid weheliye mooyaane oo keliyayn ilaahay la keliyaynayo oo cibaadada loo gaar yeelayo yaday taasi wehelisa mooyaane cibaado laguma magacaabo kama ana asalaata laa tusamaa salaatan ilaa maca ahaarati sidaan salaadaba aan salaad loogu magacaabayn iyaday dahaara wehelisa mooyaane oo haddii qofku aanu dahaaro qabin oo uu yidhaahdo salaad baan tukanayaa wixii salaada la akrin jiray iyo wixii markaa ficila ee la samayn jiray ee rukuuc iyo sujuud iyo qiyaam iyo fadhi ahaaday samaynta uu sameeyo salaad ku noqon mayso a yacni wax markaa salaada ma aha waxaa la odhanayaa markaysaa waxaa haddii uu qofku uu u qasdiyey bahaara la-aan inuu ku tukado isagoo dahaaradii awoodi karaya waxaa la odhanayaa waa mutalaacib baa la odhanaya wuu ciyaarayaa baa la odhanaya oo waxa uu tukanayaa salaad ma aha baa la odhanaya saas aawadeed ba arkaanteedii markii wax maqnaadeen oo rukni arkaanteedii ka mida markii laga tegey saxaabigii khallaad ibnu raafic la odhan jiray ee fuqahadu ay ku magacaabaan almusiibu salaatihi ninkii salaadiisa xumeeyey magaca ay ku magacaabeen magaciisa xaqiiqiga waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray nebigu muxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli orodo oo noqoo tuko maa tukani waxaad tukatay salaad ma ahee orodo ku noqoo dib u tuko markaa qasad ahaan iyo ficil ahaan isagu wuxuu islahaa waa tukatay laakiin rukni buu ka tegayo sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaameen yacni tuma'niinada rukniga la yidhaahdo xasiloonista ah uu salaada ku xasilayo arkaanteeda qaarkood ayuu ka tegey markaasuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam maa tukan marka salaaddii haddii rukni laga tago ama shardi shuruuddeeda ka mida laga tago salaad laguma magacaabo waxaa la odhan karaa waa salaad la'aan fa idaa dakhala shirku hadduu shirkigu haddaba galo filcibaadati cibaadada gudaheeda fasadat cibaadadu waa fasahadaa way xumaa tahay waa burtaa kalxadasi waa sida waysajabku hadduu galo idaa dakala fi ahaarati ahaarada hadduu galo bimacnaa waxa weeye ahaaradii isagoo qofku mutadahira oo tahaaro qaba ayaa waxaa ka yimi markaysa waxaa markaa wayse jab wax waysadii jabiya ayaa ka yimi sida waxaa ka timi markaa neef yar baa ka timi ama sabiilaynka labada wado ayaa wax ka soo baxeen yacni waxaa markaa waxay noqonaysaa inay waysadii ka jabto ayay noqonaysaa iyadoo waysadii ay ka qoyan tahay oo markaa uu faraha ka qaaday ayaa haddana wayse guryahaasi haddii uu markaa la helo oo uu yimaado waxay noqonaysaa weysadaasi inaynay xukum lahayn ay jabtay oo wayse aan ay tahay oo waxaan jirin ay la xukumtay sidaas si laeg haddii shirkiga waxa la yidhaahdaa uu cibaadada gudaheeda galana waa fasahaadiyaayo waxay noqotaa cibaado aan bay noqotaa ilaahay baad caabudaysa dabeedna shirki baad geliso cibaadadii baa cid kale ula qasaday waxay noqonaysaa inay cibaadadaasi aynay jirin oo cibaada baaila ay tahay sidaasay noqonaysaa <clears throat> faidaa carafta anna shirka idaa khaalata alcibaadata afsadaha haddaad haddaba garato inuu shirkigu hadduu cibaadada dhex galo uu fasahaadinayo wa axbata alcamala camalkana uu burinayo wa saara saaxibuhu min alkhaalidiina fi nnaari yacnii saaxibkii cibaadada uu ehelkahaana uu noqonayo mid yacnii ka mida kuwa ku waaraaya fi naari naarta gudaheeda ku waaraaya yacni alkhaalidiin waa kuwa ku waaraya bimacnaa weligood ku jiraya kuwa weligood ku jiraya naarta gudaheeda qofkii cibaadadaa u ehelka ahaana ama camalkaa u ehelka ahaana uu isaguna noqonayo sidaas wa saara saaxibuhu ay saaxibu alcamali camalka kii u saaxiibka ahaana uu noqonayo min alkhaalidiina fi nnaar carafta waxaad garanaysaa anna ahama maa calayka macrifatu daalika in waxa ku saaran ay ugu muhiimsan tahay inaad taa garato oo bimacnaa waxa weeye shirkiga iyo tawxiidka labadaba inaad garato shirkiga aad u garato si aad isaga ilaaliso tawxiidkana aad u garato si aad ula timaado daadana shay mutacadida in lagu ishaaraa waa suurowdaa mudabdabiina bayna daalika bimacnaa waxa weeye madkuurka lasoo sheegay oo gaalo iyo mu'miniin ah yacni dhexdooda ayay markaysagaa yihiin qaar la celceshay oo bimacnaa nifaaqa ama shaydaanku uu celceshay saas yadaa marka ay yihiin carafta waxaad garanaysaa ana ahama maa calayka macrifatu daalika lacala allaha an yukhallisaka min haadihi ashabakati waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kaa saaro min haadihi ashabakati yacni dabinkaa inuu kaa saaraa laga yaabaa dabinkaa inuu kaa saaro ayaa laga yaaba shabakatu sayaad haddii la yidhaahdo waa markaysa waxaan markaa waa xadhkaha dabinkaa ee uu ku ugaadhsanayo markaysagaa ninka ninka markaysaga kalluunka dabanaya ama kalluunka la soo baxaya markaa shirkigii wuxuu ku magacaabayaa inay markaysagaa dabin tahay oo dabinka waa maxay muxuu dabin ugu magacaabaya dabinku ciddii gasha yani waxa weeye ama kalluun ha soo galo ama waxa weeye markaysaga markaa e, ugaadha kaleba markaysaga waxaa la geli loo dhigee sida sakaarada iyo waxa la midkaa eh waxay u sababtaa markaa halaag oo dabinkaa cidda ku dhacdaa markaysagaa haaliban waa halaagsantaa shirkigana de cidda ku dhacdaa haaliban way halaagsantaha haddii ayna ka toobad keenin oo ka noqon oo ay ku dhimato hadday ku dhimato way halaagsantaha <clears throat> markaa sidaas ugu magacaabaya shabaka ugu magacaabaya lacala allah an yukhallisaka min hadihi shabakati waxaa laga yaabaa ilaahay an yukhallisaka inuu kaa saaro oo kaa badbaadiyo min hadihi shabakati dabinkaa inuu kaa badbaadiyo ayaa laga yaabaa wahiya shabakadu ashirku billaahi waa in ilaahay loo shariik sameeyo oo wax kale lala wadaajiyo alladii qaala allahu tacaala fiihi shirkigaasoo kii ilaahay uu ka yidhi fiihi ay fii sha'nihi xaalkiisa uu ka yidhi yacni ahaaday ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in isaga wax lala wadaajiyo ilaahay dhaafi maayo oo wuxuu la gaarka yahay in cid kale lala wadaajiyo oo lala siiyo ilaahay taa dembigaa dhaafi maayo wayakfiru maa duuna dalika wuxuu dhaafayaa intaa wixii ka sokeeya oo bimacnaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay waa u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu ilaahay u dhaafayaa aayaddana waxay ku saabsan tahay shirkiga iyo gaalnimada iyo waxa gaalnimada ka sokeeya inay kala xukum yihiin bay tilmaamaysaa oo gaalnimadu inaan marnaba la dhaafayn laakiin wixii gaalnimada ka sokeeya mashii'ada ilaahay inay hoos yaalliinoo hadduu doono ilaahay uu dhaafayo haddaba haddii la yidhaahdo aayad kalu ilaahay wuxuu ku sheegay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa sidee labada aayadood loo kulminaya jawaabteedu waxa weeye ina allaha yakfiru dunuuba jamiican waxay ku saabsan tahay haddii laga toobad keeno oo haddii laga toobad keeno dembi kasta waa dhaafaa ama gaalnimo ha ahaado ama kabaa'ir ha ahaado kale ama sakaa'ir ha ahaade dembi oo dhan ilaahay waa dhaafaa haddii laga toobad keeno xilliga laga toobad keenana ay tahay xilli tawbaddu ay furan tahay shuruudii tawbadduna ay dhammaystiran tahay marka aayaddaa saasaa lagu xambaaraya waa maca tawba ama aayaddan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waxaa lagu xambaarayaa waa haddii aan laga toobad keenina lagu dhinto haddii aan laga toobad keenina lagu dhinto ilaahay gaalnimada tawbad la-aanteed ma dhaafo shirki baana la tilmaamee kufri oo dhan baa loo jeedaa kufru lakbar alkufru lakbar gaalnimadii weyneed oo dhan baa loo jeedaa marka haddii lagu dhinto ilaahay waxa weeye ma dhaafo laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya haddii aan laga toobad keenin ilaahay hadduu doono waa dhaafaa hadduu doonana wax waa ku ciqaabaa marka muraadka labada aayadood sidaasayna isu caariday ee ay isu waafaqayaan <clears throat> markaa sheikhu wuxuu inoo tilmaamay masale weyn oo ku saabsan cibaadadu inay markaa tixgelin leedaho muctabaro tahay haddii tawxiid raaco laakiin tawxiid wax la yidhahda haddaanu wehelin oo ilaahay loo keliyeyn inay ka dhigan tahay cibaada la'aan oo qofkii ilaahay caabuday cid kalena la caabuday wuxuu ka dhigan yahay sidii midaan ilaahayba caabudin oo maxaa arrinkaa u daliila shiikhu daliil nadariyu inoo sheegay daliilka nadariga inoo sheegay waxay tahay qiyaas uu salaadii iyadoo tahaaradii la waayey uu ka qiyaastay iyo qiyaas markaysaga waxaan markaa dahaaradii iyadoo uu xadad yimi markaysaga ama xadad gudagaray yacni markaa uu ka qiyaastay taas waxa weeye daliilkaa nadariga waa ka daliishaday mid kalena waa ka daliishaday oo wuxuu tilmaamayaa adilada sheegaysa camalku inuu burayo o shirkigu burinayo waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu yacni ciddii markaysaga waxaan ka kufrida cid kasta oo ka gaalowda iimaanka camalkiisu wuu buray walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbabanna camaluka yacnii nebi kasta waxaa loo waxyooday haddii aada shirki la timaado ilaahay u shariig yeesho camalkaagu waa buraya dadka kalaa loogu quusgoynayaaye ambiyadu inay ilaahay u shariig yeeshaa ma suuragal aha oo ilaahay baa cismo siiyey oo ka dhowray inay markaa shirki iyo kabaa'irba ku dhacaan ilaahay baa ka ilaaliyey oo ka dhowray marka maxay tahay inagaa lainoo quusgoynaya inaga ayaa lainoo noo lainoo quusgoynaya mufasiriintu markay aayaddaasoo kale fasirayaan maxay yidhaahdaan waxay yidhahdaan iyaaki acni wasmaci yaa jaara af soomaali maxay uga dhigantaa waxay uga dhigantaa waxaa weeye dibiga gawra dibiga gawra sacwa ku quusto saasay udhigan tahay bimacnaa waxa weeye haaweysha gawra yani waxa weeye eh, sacwa ku quusteen marka yani taasi waxay tahay maadaama ambiyadii sidaa lagula hadlay oo la yidhi nebi kasta u ilahay ku uri lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhaasiriin yani cidda loo qoosgoynaya waa inaga waa ummadda ibteeda kale ayaa la leeyahay fadli waxaad doontaan lahaada cilmi waxaad doontaan lahaada maqaamkiiyo mansiladaad doontaan jooga haddaa ilaahay u shariig yeeshaan camalkiina waa buraya waa wixiina waxba kama jiraan cibaadadiinana waa waxma kama jiraan sidaas weeye marka daliilka waxa weeye yani markaa naqliga ahna ama samciga ahna wuu ishaaray ka nadariga ahoo oo qiyaaska ahna isagana waa inoo tilmaamay daliil kale haddii aynu doonno ilaahay wuxuu ihi qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun nebi maxamed buu ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa gaalooy waxaa caabudaysaan caabudi maayo gaaladu maxay samayn jireen ilaahayna way caabudi jireen cid kalena waa la caabudi jireen oo waxyaalo badan oo marka cibaadaada ayay ilaahay ula iman jireen waxay diidanaayeenna ma aha in ilaahay la caabudo laakiin maxay diidanaayeen in cibaadada isaga loo keli yeelo ajacala alaalihata ilaahan waaxida إن هذا لشيء عجاab waatay muشhriكi اcarab muشhrikiintii carbeed waatay nebi mxamed salى الlahu عalيه wasalam sidaas ku yidhahdeen war wixii la caabudayaba mid keliyu ka yeelay taasi waa arrin la yaab badan marka may diidana in ilaahay la caabude in waxa la caabudayo mid keliya laga dhigo la yidhahdo allah oo keliya caabuda oo wax kale ha oo malaa'ig ha oo awliye ha oo ambiye ha oo asnaam iyo dhir iyo dhagxan iyo ha caabudina cibaadada ilaahay u keli yeelo cid kale hawla imanina taasay diidanaayeen mushrikiintii horena caynkaasay ahaayeen ah, sidaasay ahaayeenoo waxay diidanaayeen ilaahay keligii la caabudo laakiin in ilaah la caabudo may diidanayn aji'tanaa linacbud allaha waxda ambiyada qaarkood maxay ku yidhaahdeen war ma waxaad noola timi allah oo keliya in la caabudo ma diidana allaha in la caabudee qayd iyo muqayadka labadaba inkaarku u dhici maayo wuxuu u dhacayaayoo keliya qaydka taana waxaa laga ogaaday marka adilada kale oo markaysa waxaan marka ay samaynayeen cibaadadiina ilahay ula iman jireen laakiin waxay diidanaayeen ay ahayd in ilaahay cibaadada loo keli yeelo saas aaway carabtu maxay ku yidhahdeen nebi maxamedow khilaafka waxayn doonaynaa inaynu yarayno sanadna ilaahaaga aan kula caabudin sanadna ilaahayagana la caabud hadduu aqbalo maxaa noqonaysaa dee shirkigii inuu aqbalay idan markaysaa waxaan markaa iyaga dee wax dhibaatii markaysagaa meeshii ma taalla bay leeyihin waa dadkii baynu isu soo dhawaynaa waa la iswaafajinayaa marna kaagaynu wada caabudayna marna kaayaga nala caabuda ah. qabuulka la aqbale waa yeelaya ee hadda sanadkan ila caabuda markaysaa waa ilaahayga taas maxay noqonaysaa taa lafteeda kufri ah oo casmiga la goosanayo ama markaysa waxaan markaa la odhanayo ta dambaan ilahay kula caabudi doonaa sanadka dambe waxaa la yidhahdaa man cazama alcazmu eh, cala alkufri fi lma'aali eh, kufrun fi lxaali goosashada la goosto gaalnimo beri dambe in la gaaloobo la goosto oo la yidhahda beri dambaan caynkaa samayn doonaa waxay noqonaysaa markaa in la gaaloobo marka in la gaalooba ka dhalanaysa marka waxa weeye <clears throat> waxaan uga jeedaa mawdicu shaahid nabi maxamed sal allahu alayh wasalam waxaa lagu yihi waxaad ku tidhahda waxa caabudaysaan caabudi maayo ilaahayna way caabudi jireen wax kalena way la caabudi jireen laakiin mar haddayna cibaadada ilaahay u keliyeynayn waxaa laga soo qaaday inaynay ilaahay caabudin baa laga soo qaaday waayo cibaadadaasi muctabara ma aha mar haddaynay rabbi u keliyeynin oo isaga keligii aynay caabudin waxay ka dhigan tahay kaannahum lam yacbudu allah sidii qaar aan ilaahayba caabudin ayay markaa ka dhigan marka aayadda waxa weeye aayaadkaa laftoodu daliil bay u faidaa carafta ana allaha khalaqaka haddaad garato inuu ilaahay ku abuuray licibaadatihi yani cibaadadiisa darteedna kuu abuuray inaad isaga caabuddo cibaadada isaga caabudayso na uu kuu abuuray maaha masder faacilkiisa loo idaafeeyey ma aha laakiin waa masder mansuubkiisa loo idaafeeyey weyi cibaadada isaga la caabudayo keliya inuu ku abuuray haddaad sidaas garato faclam ana alcibaadata waxaad ogaataa inuu cibaadadu laa tusamaa cibaadatan inaan cibaado lagu magacaabayn ilaa maca atawxiidi tawxiid la jirkeed mooyaane kamaa ana salaata sidaan salaadaba laa tusamaa salaatan salaad aan loogu magacaabayn ilaa maca ahaara yani markaa iyadaan ahaara wehelin faidaa dakala shirku hadduu shirkigu gudagalo fi lcibaadati cibaadada gudaheeda fasadad cibaadadu way fasahaataa kalxadasi waa sida wayse jabku idaa dakala hadduu gudagalo fi ahaarati ahaarada gudaheeda hadduu gudagalo siday taasi u fasahaadayso ayaa waxa weeye cibaadaduna u fasahaadaysa hadduu shirkigu gudagalo fa carafta haddaad garato anna shirka inuu shirkigu idaa khaalaa alcibaadata hadduu cibaadada dhex galo afsadaha uu fasahaadinayo wa axbata alcamala camalkana uu burinayo wa saara saaxibuhu saaxibkiisuna uu noqonayo camalka kii u saaxiibka ahaana min alkhaalidiin wa saara saaxibuhu ay wa saara saaxibu lcamali camalka kii u saaxiibkaana uu noqonayo camalka sameeyey min alkhaalidiina kuwa ku waaraaya uu ka mid noqdo ee weligii ku jiraaya fi naari naarta gudaheeda bimacnaa goortuu naarta ku waaraye oo weligay gelayaana waxa weeye weligii ku jirayaana waa marka uu ku dhinto gaalnimadii ama hadduu ka toobad keeno yacni naartii geli maayo oo ina alislaama yajubu maa qablah islaamku wixii ka horreeyey waa dunyaa amaa camalku ma burayaa bimujaradi shirki ama bimujaradi ridda miyuu ku burayaa mise waxa weeye buritaanka uu burayaa waxay ku xidhan tahay inuu ku dhinto laba qowl bay ahlucilmigu ka leeyihiin marka maqaam kalen insha allahu tacaala aynu u dibdhiganan doonnaa tafsiilkeeda khilaafkumaynu ishaarayn waaritaanka uu naarta un ku waaraya waxay ku xidhan tahay calaa kulli xaal ama uu gelayaa eh, inuu markaa shirkiga ku dhinto aanu ka toobad keenin carafta waxaad garanaysaa ana ahama maa calayka in waxa ugu muhiimsan waxa korkaaga saaran macrifatu daalika taa inaad garato inay tahay oo shirkigii inaad garato tawxiidkana aad garato inay tahay lacala allaha an yukhallisaka waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kaa badbaadiyo min haadihi shabakati yani dabinka inuu kaa badbaadiyo ayaa laga yaabaa wa hiya shirku billaahi yacni shabakadduna waxay tahay dabinkaasi uu yahay in ilaahay loo shariig yeelo hadday tahay in ilaahay magacyadiisa loogu shariig yeelo oo la gaarkaa cid kale lagu magacaabo oo sida allah oo kale in cid kale loo bixiyo ama markaa sifaadkiisa in loogu shariig yeelo oo la yidhaahdo sifaatka khalqiga iyo sifaatka ilaahay waa isku mid ama sheekh hebel wuxuu wax u arkaa oo wax u og yahay oo kaaga warhayaa siduu ilaahay ku og yahay siduu ilaahay ku og yahay buu ku og yahay cilmulqaybka wuxuu u daalacanayaa siduu ilaahay u og yahay ah, ama waxa weeye khaaliqa inaad markaa makhluuqa ku shabahdo ama makhluuqa inaad khaaliqa ku shabahdo khaaliqa inaad makhluuqaba ku shabahdo maxay noqonaysaa inaad tahay sifaatka ilaahay waxay la yihiin sifaatka makhluuqa oo ilaahay waxaa u sugnaaday basar basarka markaa bini aadamka la mida waa shirki tashbiih ba waaya ku sugan laysa ka milihi shay saas si la eg haddaad makhluuqa khaaliqa ku shabahdana waa la mid oo maxaa tidhi waxaad tidhi waxa weeye sheekh hebel wax ka qarsooni ma jirte sida ilaahay wax u og yahay buu og yahay waxay noqonaysaa shirki oo ilaahay haybkii uu la gaarkaha inaad cid kale la wadaajisay noqonaysaa wa kadalika afcaashiisii inaad cid ugu shariig yeesho oo aad tidhaahdo waxa weeye yani markaa khalqiga iyo risqiga iyo tadbiirka iyo waxyaalaha noocaas ah ee ilaahay afcaashiisii haddaad khalqigiisa cid ka mida la wadaajisana waxay noqonaysaa iyaduna shirki wa kadalika cibaadadiisii haddaad markaa cid kale aad la wadaajisana waxay noqonaysaa shirki calaa kulli xaal shirkigu muxuu noqonayaa tacriifkiisu waxay noqonaysaa waxa weeye waa wadaajin ilaahay lala wadaajiyo bima yakhtasu bihi yani lala wadaajiyo ay hayrahu bima yakhtasu bihi yani markaa kayrkii lala wadaajiyo wuxuu ilaahay la gaar yahay aladii qaala allahu tacaala fiihi shirkigaasoo ilaahay kuu ka yidhi ahaaday ina allaha laa yakfiru ilaahay dhaafi maayo an yushraka bihi in isaga loo shariig yeelo bimacnaa in laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo haddii lagu dhinto aan laga toobad keenin wayakfiru maa duuna daalika waa dhaafayaa wixii markaa shirki oo gaalnimo ka sokeeya wuxuu u dhaafayaa liman yashaau ciduu doono ciduu doonona u dhaafi maayo waa ku cadaabaya wadalika bimacrifati arbaci qawaacida taasi waxay ahaatay bimacrifati arbaci qawaacida shirkigaa garashada aad garanaysa aad fahmaysaa waxay ahaatay ay xaasilun bimacrifati arbaci qawaacida afar markaa qaacido afar qaacido garashadaad garanaysa ayay ku xasilaysaa dakaraha allahu tacaala fii kitaabih afarta qaacidoo ilaahay kitaabkiisa ku sheegay alqaacidatu luulaa qaacidada koowaad an taclama waa inaad ogaato anna alkufaara in gaaladii alladiina qaatalahum rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama kuwaasoo uu rasuulka ilaahay la dagaalamay muqiruuna bianna allaha tacaala huwa alkhaaliqu inay ahaayeen qaar qirsan ilaahay inuu yahay korreeye huwa alkhaaliqu ka wax abuura ee alraasiqu wax arsaaqa ee almudabbiru wax maamula ee wax nooleeya ee wax dila ee roobka soo daaya ee abaarta keena ee wax kastaaba markaysagaa xaggiisa ay ka soo fulaan wa anna daalika lam yudkhilhum fi lislaam taasina markaa ma gelin lam yudkhilhum ma soo gelinin fi lislaami islaamnimada gudaheeda may soo gelin oo miday islaamnimadii geliso qiritaankaay qireen ilaahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay may ahayd wdaliilu qawluhu tacaala waxa u daliila hadalkii uu ilaahay yidhi qul man yarzuqukum waxaad ku tidhaahdaa man yarzuqukum yaa idinka arsaaqaya oo wax idinka siinaya min asamaa'i samada xaggeeda oo roobka idinka soo daynaya waalardi arlada xaggeeda yaa idinka arsaaqaya oo nabaadkiiyo geedaha idinka soo saaraya gaaladii baa la leeyahy sidaa weydiye nebi maxamedo aman yamliku yaa mulkiyo oo hantiya asamca maqalka iyo walabsaara indhaha aragga iyo maqalka dirkaba yaa mulkiya cidda leh ee bixise ee mulkidaa wa'ayo waman yukhriju yaa soo bixiya alxaya ka nool min almayiti mid dhintay yaa ka soo saara oo wax nool wax dhintay yaa ka soo dhex bixiya wa yukhriju yaa soo bixiya almayita kii dhintayna min alxayi mid nool yaa ka soo dhex saara waman yudabbiru alamra yacni amarkiiyo umuurahana yaa waxa weeye maamula cidda umuuraha dabberaysa ee maamulaysaa waa ee kan qaniga ka yeelaysa kan faqiirka ka yeelaysa kan dhibaatooyin ka faydaysa roobka soo daynaysa yacni markaa waa fasayaquuluuna allah waxay odhan doonaan allaahu ilaahay baa markaysagaa yafcalu daalika madkuurka lasoo sheegay samaynaya bimacnaa waxa weeye shanta umuuroodba jawaabteed waxay noqonaysaa allah ahlucilmigu waasay yidhaahdaan as-su'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waxay tahay mid jawaabta lagu soo celiyey marka macnuhu waxay noqonaysaa ilaahay baa waxa weeye samada iyo dhulkaba naga arsaaqaya ilaahay baa waxa weeye maqalka iyo araggaba markaa mulkiya ilaahay baa marka waxa weeye mid nool mid dhintay ka soo saara mid dhintayna mid nool ka soo saara ilaahay baa umuuraha markaysa waxaad markaa maamula marka inta shanta umuuroodba saasaa lagaga jawaabay yani saasay ku jawaabi doonaan faqul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquuna war miyaydaan ilaahay ka baqaynin oo bimacnaa waxa weeye sida uu ilaahay afcaashaa ula gaar noqday miyaydaan cibaadada miyaydaan u gaar yeelin oo shirkiga aydaan ka baqayn ay afalaa tattaquuna shirka culamada qaarkood waxay tilmaamayaan shirkiga miyaydaan ka baqayn mar haddaa rubuubiyadiisii ilaahay qirsan tihiin oo afcaashiisii aa qirsan tihiin miyaydaan markaysa waxaan markaa ilaahay eh, inaa u shariig yeeshaan aydaan ka baqaynin marka aayaddani waxay daliil u tahay iyo aayaad kaloo la midi nimankii mushrikiinta ah inay qirsanaayeen ilaahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay saas inay qirsanaayeen aayaddan oo keliyana maahe aayaad kale oo qur-aankuba waa ku soo aroore marka mushrikiinta iyadoo qirsan cidda wax abuurta inay allah tahay cidda wax arsaaqda inay allah tahay cidda wax mulkida inay allah tahay cidda wax bixisaa inay allah tahay cidda umuuraha maamulta inay allah tahay ayaa haddana eraygaa ay sidaa ictiqaadsanaayeen kumay islaamin marka kaafi ma aha in la yidhaahdo khaaliq inuu yahay iyo raasiq inuu yahay baan ictiqaadsanahay ilaa qofku cibaadadii u gaar yeelo oo uu yidhaahdo cibaadada cid kale looma sarfin karo ficil ahaanna uu keligii ilaahay caabudo ee hadduu afka xataa ka yidhaahdo waxa weeye ilaahay keligii baa la caabudaya oo uu hadhowna cibaadadii cid kala siiyo dee wuxuu noqonayaa markaysagaa yani in labadii hadal isburinayaan iska hor imanayaan sidaasay noqonaysaa sidaas ayay noqonaysa mm-hmm. hadduu yidhahdo ilaahay cid aan lama caabudi karo oo dabeed markaysagaa markuu hadhow ka soo horbaxo waxa weeye yani marka waxa weye ciduu qadarinaya ka horbaxo sujuud ugu dhaco oo u sujuudo ya waxay noqonaysaa markaysagaa inuu cibaadadii cid kala siiyey sidaas yadaa bay noqonaysaa sujuuddaana uga jeedo waxa weeye yani markaysa waa markaa cibaado uga jeedo saas yadaa bay noqonaysaa <coughs> marka wakadalik marka anwaacda kale cibaadada hadduu cid kale u sarfiyana waa saasi hadduu waxa weeye yidhaahdo ilaahay oo keliyaa la caabudaya oo hadhowna markaa uu sameeyo inuu markaa yacni cid ilaahay ahayn uu wax u gowraco oo u qalo oo magiciisa ku gowraco waxay noqonaysaa markaysaga inuu ilaahay cid kale yacni markaa uu la caabuday oo dabxiga iyo gowracu waa cibaado waa cibaado wey saas aaweed bay culammadu waxay tansiisiyeen oo sheegeen in waxa weeye qofku haddii uu muslim ahaa magaca ilaahay cidaan ahayn magaca ilaahay waxaan ahayn uu ku gowraco isagoo weynaynaya oo u taqarrubaya ciddaas bimacnaa nafci iyo ka doonaya waxay culammadu sheegeen markaysagaa dabiixadaasi inay tahay mayto oo bakti inay tahay a inay noqonayso marka waxa weeye isagiina uu ku noqonayo saara bidabxi murtadda gawraca inuu ku noqonayo markaysaga waxaan markaa gaal inuu ku noqonayo gawraca inuu gaal ku noqonayo sidaas yadaabay sheegeen imaamu nawowi markaysaga laftiisu saasuu tilmaamaya waxau odhanayaa hadduu markaysa waxaan markaa markuu dabxiga iyo ka warramo macna saasa ayuu tilmaamaya wakadalika ibnu xajar alhaytami zawaajirka waxa uu ku tilmaamayaa kitaabka kabaa'irta ku saabsan azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir la yidhaahdo yacni hadduu muslim ahaa oo uu magaca ilaahay waxaan ahayn ku gowraco isagoo taqarub uga jeeda uu u dhowaanayo ciddaas yacni saara bidabxi bidabiixati murtadan buu odhanaya yacni ahlucilmigu saasay yidhahdeen buu odhanaya culammadu waxay yidhaahdeen gowracaasuu murtad ku noqonayaa oo diintii kaga baxaya saasay markaa yidhahdeen marka qiritaanka la qiro ilaahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay yani gaalada iyagoo qirsan ayaynay haddana ku islaamin sababtay ku gaaloobeen sabab kale ahayd taa waxay kutusinaysaa hadalka fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan kutubta fiqiga qaarkood ku taalla oo ay yidhahdaan ereyga ilaah la yidhaahdo haddii khaaliq lagu bedelo halkeeda oo uu qofku yidhaahdo laa khaaliqa ila allah ama laa baari'a ila allah ama laa raasiqa ila allah wuu ku islaamayaa inay khata' tahay oo ay sawaabtahay culamada diidaysaa oo odhanaysa eraygaa ku islaami maayo ilaa uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah ilaa uu yidhahdo ku islaami maayo haddaanu markii hore qirsanayn markii hore haddii aanu qirsanayn ilaa hadduu xataa qirsanaa markii hore sabab kale ku gaaloobay sababtii kale uu ku gaaloobay inuu ka toobad keenaa looga baahan laakiin haddaanu shahaadataynka aanu qirsanayn ilaa uu ka yidhaahdo laa ilaaha ila allahu ashhadu an laa ilaha ila allahu ashhadu anna maxamedan rasuulu llah yani ma islaamayo marka laa khaalia ila allah yani maqaamkii laa ilaaha ila allahu ma degeyso waayo ilaah macnihiisu khaaliq ma aha ee waxa weeye ilaah macnihiisu waa macbuud horena waa usoo sheegna waa ka caabudo yani saas weeye <clears throat> aayaadka kale ee markaa ku arooray ee tilmaamaya inay saa u qirsanaayeen waa badan yihiin oo fii suurati almu'minuun iyo fii suurati cankabuut iyo zukruf yani suwar badan oo kala duwan ayay ku aroortay qiritaankaa ay markaa qirayaan walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim yacni haddii waxa weeye la weydiiyo la yidhaahdo yaa cirka iyo dhulka abuuray waxay odhanayaan ilaahay baa abuuray saasay odhanayaan marka waxa weeye ilaahay inuu khaaliq yahay oo waxay caabudayaan aanay waxba abuurin yani waa qarsanaayeen mid ka midi ma lahayn laataa wax abuurta iyo manaasaa wax abuurta iyo cuzaa wax abuurta iyo malaa'igtaa wax abuurta iyo ambiyadaa wax abuurtay iyo mid sidaa lahaa ma jirin laakiin maxay ahaayeen waxay ahaayeen qaar ictiqaadsan cidda wax abuurta allah oo keliya inay tahay markii la yidhi waxa weeye khaaliqnimada iyo mudabbir inuu yahay iyo raasiq inuu yahay umuuraha ilaahay way u keliyeynayeen qolyaha qaarkood oo ka mida yacni qubuuriyiinta ayaa ictiraaday oo waxay yidhaahdeen aayaddu daliil idinkuma aha aayaadka sidaa ku soo arooray inay ilaahay jiritaankiisa qirsanaayeen khaaliqna inuu yahay ilaahay jiritaankiisa inay qirsanaayeen khaaliqna uu yahay bay markaa faa'iidaynaysaa oo ku tusinaysaa laakiin keligii inuu khaaliq yaho wax kale aynay waxba abuurin aayaddu idinma tilmaamin bay yidhahdeen marka waxay ku gaaloobeen yani markaysagaa may ahayn arrinkaa sheegaysa ee waxay ahaayeen qaar markaa khaaliqnimada lafteeda aan ilaahay u keliyeyn taa jawaabteeduna waxay tahay culammadu waxay yidhaahdaan arrinkan waxaa ku sugan bay yidhahdeen weliba aan kusii daro hadalkoode bes inay ka aamuseen oo inay waxay caabudayaan wax abuuraan way ka aamuseen may sheegin waxaana la yidhaahdaa laa yunsabu ilaa saakitin qawlu qaacidaa waxay tahay qof aamusay hadal looma nisbeeyo ciddan ay sheegeen in waxa weeye markaa uu wax abuuro ayuunbay markaa tilmaameen laakiin kayrkii inuu wax abuuro nafyi iyo ibaat midna kumay sheegin taa jawaabteedana waxaa lagaga jawaabo la yidhi qaacidadu waa jirtaa laa yunsabu ilaa saakitin qawlu laakiin culammadu taqyiid bay sii raaciyeenoo waxay yidhahdeen walaakina sukuuta fii maqaami albayaani fii maqaami albayaani bayaanun yacni sidaas waa jirtaa laakiin meeshii hadal u baahan aamuska laga aamusaa bayaan bay ka dhigan tahay meeshani waxay ahayd wakti wax la su'aalay oo la yidhi cidda yaa yaa mulkiyaa la yidhi yaa wax abuuraa la yidhi yaa wax nooleeyaa la haddii ay jirto cid markaa kaley ka qabaan inay wax abuurto ama wax arsaaqdo ama wax noolayso way sheegi lahaayeen maadaama aynay sheegin waxay ku tilmaamaysaa inaynay ka qabin waxay kale ay caabudayaan inay raasiq iyo khaaliq yihiin sidaa inaynay ka qabin oo ka ictiqaadsanayn ayay faa'iidaynaysaa markaa sidaas aawadeed calaa kulli xaal qawlkaasi waxa uu yahay yacni qowl markaa daciif ah qawlka odhanaya yani waxa weeye khaaliqnimada ilaahay umay keliyeynayn laakiin waxaa laga fahmayaa adilada inay u keliyeynayeen ayaan qurana may odhan cid kalaa wax abuurta cid kalaa wax arsaaqda cid kalaa cirkiiyo dhulka abuurta cid kalaa nafaha iyaga abuurtay ayaan qura may odhan haddaynay sidaas iyadaa odhan oo ay mar kastoo la weydiye allah ay odhan jireen oo keliyeynta afcaasha ilaahay ay u keliyeynayaan loo dariishanayey yacni markaa in cibaadadana loo keliyeeyo waxay ku tusinaysaa inay tawxiid inuu markaa khaaliqa inay keliyeynayeen oo ilaahay inuu keligii khaaliq yahay keligii raasiq yahay keligii mudabbir yahay inay qirsanaayeen misena taa kumay islaamin waayo sabab kaley ku gaaloobeen taana wuxuu ku sheegi doonaa qaacidada labaad buu ku sheegi doonaa in allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka